waxaan ku soo jirnay in nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam uu isagoo musaafira ah uu soomay markuu soomay uu makaa xaggeed aaday ilaa qudayd uu ka tago halkaas ilaa uu ka gaaro kadibna uu dhakal caanaa nabiga u yeertay sal slm gaawo caana u yeertay markaasuu nabigeena cabay sala اllahu alay wasalam uu afuray isaga iyo saxaabadiisaba ayaa noo socday xadiidka isagaa laftarkiisii ragga weli waxaa ka mid oo rawaadda ah mansu mansuur ibn muctamir habku wax uu u wariyey khilaaf laisku khilaafay ayaa halkaan ka gelaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay mansuur ibn muctamir mar isaga iyo ibn cabaas oo xadiidka saxaabi weri ah ayuu qof u dhexaysiiyey marna waxaa weeyaan qof uma dhexaysiinin mar daawuus uu dhexaysiiyey dhexdooda u geliyey marna waxaa weeyaan cidna uma dhexaysiinin saas weeyaan ahay marka intaas wey inta laga hadla arrinta ayadana waxba kama dhibayso xadiidka sixadiisa uma uma dhibayso xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala limaamna s akhbarna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaana khaalid بن xاrث الوjymi waa ثiqaة tabt can شhucb waa imaamkii can mansuur ibn muctamir waa ثiqaة tabt can mujahid ibn jabr waa imam fi tafsir waa ثiqة can ibn cabaas radia الlahu tacala canهuma qalu bn abdالlahi بn cabaas kharaja rasul rasulk al ayaa baxay sal sl ilaa makata maka ayuu baxay fasaama wuu soomay nabigeena calayhi salaa slam xataa ataa ilaa u ka imaado cusfaana meesha cusfaan la yihahdo makii madiina udhexaysaa weli markay u dhow tahay fadacaa nabig wuxuu yeertay biqadaxin nakal fashariba wuu cabay canihi ku jiray qaala shucbat wuxuu yidhi fii ramadaana ramadaan gudaheed ayayd arrinta ayada ah fa kaana ibnu cabaas cabdillahi bn cabaas wuxuu yaqulu mid yidhahda man shaaa qofkii doona saama wuu soomi waman shaaa qofkii doona aftara wuu afuri marka bishaa ramadaan habka qofka musaafirka uu samayn karo ayuu nabigeenna cadday sal l slm inuu afuro in dhib ay lahayd cabdillahi bn cabaasna ficilka nabigeena ayuu tafsiiriyey nabiga maadaama uu cabay marna uu soonnaa marna uu caano cabay ayaamaha qaarna uu soonnaa ayaamaha qaarna uu afuray weliba markii dambe afuritaan ay u dambeysay cabdullahi bin cabaas marka wuxuu leeyahay qofkii raba ha sooma qofkii rabana ha afura sidaa weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasaai akhbarna moxamed ibn qudaamat almasisi waa iqa can jariir bn cabdilxamiid adabi waa iqa can mansuur bn muctamir can mujaahid bni jabr can taawuus an bn cabaasin radia allahu tacala canhuma taawus bn kaysaan waa qaal wuxuu yihi saafara rasuul nabigan ayaa safray sal slm fii ramadaana bisha ramadaan fa saama nabigu wuu soomay xataa balaqa ilaa u ka gaara cusfaana meesha cusfaan la yidhaahdo yacni macnaheeda maxaa ma ahan madiine ayuu ka baxay oo cusfaan ayaad isla gaari ma ahan maraaxil badan a udhexaysa ayaamo badan inta loo sod a udhexaysa ilaa cusfaan waa magaalada maka afkeeda waxaa loola jeeda marka ayaamihii aad socday wuu soonnaa ilaa uu cusfaan ka gaara markaas uu afur bilaabay afuritaan nabigana bilaabay sal slam sidaa weeyaan fasaama nabiguu soomay xataa balaqa cusfaana ilaa cusfaan uu ka gaaro uma dacaa nabigu wuxuu yeertay biinaa'in waal ayuu yeertay fa shariba wuxuu cabbay nahaaran maaninnima yaraahu nnaas dadka ay indhaha ku hayaan ayuu nabigeena sala allahu alay wasalam afuray ayuu caanihi cabaydhah uma dacaa wuxuu yeertay biinaa'in waal fa wuu cabbay nahaaran maaninimo yaraahu nnaas uma kadibna aftara maalinta wixii ka dambeeyna afuritaanka iska watayoo dib uma soomin nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iy sagaashanaad waa xadis saxix mima qablahu xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonayaa qaala alimaamu nasaari akhbarna xumayd bin mascad tawaaiqa qaala xadaanaa sufyaan sufyaankan waa kee ibnu xabiib albasri awmayna ibnu cuyeyne maaha sufyaan ibnu xabiib albasri waa albazaaz waa can alcawaam ibnu xawshab ashaybaani waa iqatun faadil qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha alcawaam ibnu xawshab qultu waxaan idhi mujaahid mujaahid ibnu jabrina waxaan ku idhi raximah اllah waraxima jamiic اruwaat asawmu fi safar ay keyfa asawmu soomka suu yahay fi safari safarka la sooma waa sida xaalkiisa ama xukunkiisa muxuu yahay qaal wuxuu yidhi kaana rasulla nabigan wxu sal slm yasuumu wayftir mid sooma iyo nabigeen ahaa mid afuro nabigan u ahaan jiri sala allahu calayhi waalihi wasalam marka inaad soonta inaad afurta labadaba wax ishkaal oo ku sugan lama arka weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa aydan qaala alimaamu النasai alي abarna hilaal ibn اcalى الraqi waa saduq qaala xadaثana xusein ibnu cayaash xusein ibnu cayaash albajidani bajidai cafwan albajidai saa weeyaan xusein ibnu cayaash albajidai ninka asaga waa iqa qaala wuxuu yihi xadaثana زuhayr bn mucaawiya aljucfi waa iqatu habt qaala xadaثana abu isxaaq aلsabiici waa qalu abarnii mujaahid ibnu jabr ayaa ii warramay raxima allahu ljamiic ana rasul rasulka sal slam saama wuu soomay fii shahri ramadaan bisha ramadaan oo aftara wuu afuray fi safari safarka ayuu ku afuray xadiidkan marka waa mursal sooma jeedaan mujaahid ibnu jabr ayaa wuxuu leey ana rasula rasulka al sal slm macnaheeda marka xadiidkaas wuxuu saxiix ku noqonaya xadiis kale oon soo marnay oo tirada badnayd baabka lix iyo kontonaad dikru likhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay calى sulaymaana ibnu yasaar sulayman ibnu yasaar laisku khilaafay fii xadiidi xamza ibnu camr xamza ibnu camr oo saxaabigaasa xadiidka laga wariyey habka uu sulaymaan ibnu yasaar looga soo wariyey khilaaf laisku khilaafay caddayn la cadiyo baabkan u baab yahay fiihi ay fi الsawmi wاlifطaari fi الsafar marka damiirka wuxuu noqonayaa masaladan ka soo hadlaynay oo xilliga musaafirka la yahay in la soomihi la afuro waa nafs axaadiid laakiin ninkaas la yidhaahdo sulayman ibn yasaar habku wax ugu wariyey xamza ibnu camar ayaa marka ay ragga ka wari isku khilaafeen laakiin xadiidka sixadiisii habay yaraatay waxuu ka dhibaa eh, ma ahan weeyaan wax uu keensana dhibaata eh, ma jirto sulaymaan eh, iyo xamse dhexdooda ayaa mar wuxuu gelinayaa waxay gelinayaan ruwaadda ama sulaymaan lafti uu gelinayaa waasita qof baa udhexayni marna ma gelinaya waa inta ayada wax kale ma ahan xadidka laba kun laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai alay sl abarna moxamed ibn raafic annaysaburi waa iqatun caabid qaala xaddaana azhar ibn اlqasim alrasibi waa saduq qaala xaddaana hishaam ibn cabdillaahi ibn abi cabdillaahi dastawaa'i wa iqatun rumiya biاlqadr can qataada ibn dacamad sadusi basri wa iqatun yursil wayudlis can sulayman ibn yasaar almadani wa faadil can xamza ibn camr alaslami waa saxaabi jaliila radia allahu tacala anhu ardah qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo anahu isaga ninka la yidhaahdo xamza ibnu camr ibnu alslami sa'ala rasul nabig al weydi sal slm can sawmi soonka fii safari safarka lagu dhex sooma qaala nabigan wuxu yih sal slm in lafdigaas in bas ayuu yidhi in markuu yidhi uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay raawigi uma kadibna dakara wuxuu sheegay nabigana sal slm kelimatan erey macnaha macneed uu yahay in shita haddii aad doonta sumta waad soomaysaa winshita haddii aad doontaan aftarta waad afuraysaa sidaas inta marka raawigii wariyey xadiidka ayaa marka aanan sugin in markuu yidhi intaas wuu hubaa inuu nabiga yidhi sal slm laakiin inta ka dambaysay macnaheeda rawaa bilmacna sidaa weeyaan marka in sumta wain shita aftarta sidaa weeyaan xadidka laba kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam bn sacd alيh amat la abarana qutayb ibn saciid qala xadana leyt ibn sacd can bukayr ibn cabdilahi ashaj almadani wa iq can sulayman bn yasaar ana xamza ibn camr radia اllahu ta a qal wuxuu ya rasu rasuulka allow milahu xadiidkaas oo kale mursalun mursalna ah ujeedaan waa mursal waana xadiidkii oo kale meeshaa marka waxaa weeyaan waxaa la yaabla ninka la yidhaha xamza ibnu camr waa saxaabi soo ma maadaama uu saxaabi yahay nabigeena uu ka wari sala allahu alayh waali wasalam sidee mursal loo dhihi mursal maxaa la yihahdaa maa rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiy salى اllahu alay slam o asnadahu ataabiciyu ilى الnabiy sal l slm taabiciga wuxuu nabigeenna uu xaggiisa u rara isaga oran sii marin saxaabigii sawma ahayn meeshaa mursal xaguu ka noqonaya jawaabteeda maxay tahay jawaabteeda waxaa weeyaan waxaa jirta masale la yidhaahdo can fulaan iyo ana fulaan can fulaan haddii la yidhaahdo xadiidkaas muxuu noqonayaa haddii ana fulaan la yidhahdana xadiidkaa muxuu noqonayaa culimada masalada waa la isku hayaa can fulaan haddii xadiidka la yidhahdo waxay leeyihin waa mawsuul xadiidka waa mawsuul oo can la yidhahdo la isticmaalo haddii anna la isticmaalona ana fulaan haddii la isticmaalona waa munqaطic sidaas dad ahlucilmiga ka mid ah ayaa qaba masaladan waa masalo khilaafiya ah. halkaas in lala aado ma oyan meel kale oo irsaal muxuu ahaa loola aadi karo hadda ma muuqato marka calaa man yufariq bayna can wa anna qofki cidda kale tafriiqinaysi baabkeeda ayaa marka xadiidka mursal aan ku dhihi karnaa lakiin si kale ku noqon lama arko wallahu aclam nacam waa yahay xadidka laba kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imaamu nasaai oo fi safari safarka lagu dhex soomo qaala wuxuu yidhi in shita haddii aad doonta an tasuuma inaad soonto fasum soon wain shita haddii aad doonta an tuftira inaad afurtana fa aftir afur ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimaamu النasai akhbarna maxamed bashaar wabundar wa iqatun xaafid ah qaala xadaثana abu bakr abu bakr wa cabdulkabiir ibn cabdilmajiid alxanafi اlbصri wa iqa qala wuxu yhi xadaثana cabdulxamiid ibnu jacfar can cimraan ibn abi anas can sulayman bn yasaar can xamza ibni camr qaala wuxuu yidhi xamsa bn camr radi allahu ta arda saaltu rasula rasulka ayaa waxaan ka weydiiyey can isawmi soonka fi safari safarka lagu dhex sooma faqala wuxu yidhi in shita haddii ad doonta an tasuuma fasum wain shita haddii ad doonta aftira an tuftira inaad afartana fa aftir saas ayuu nabiga yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka laba kun laba boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay abarna arabic bnu sulaymaan aljizi waa iqa qaala xadaana ibn wahb cabdullah bn wahb almisri wa iqaة faqih qaala akhbarnii camr ibn اxaariث alanصari wa iqaة xaafid faqih wاleyth leyth ayuu raaciyey ibnu sacd fadakara wuxuu sheegay aakhara raawi kara can bukayr ibn cabdillahi ashaj oo iqada ahaa ay ka wada wariyeen can sulaym bn yasaar can xamza ibn camr alaslami radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi xamza yaa rasuula rasuulka allow inii anigo ajidu waxaan dareemaya oon helayaa quwatan awood fi siyaami inaan soomo awood baan u leeyahay fi safari weliba anoo safar ku sugan qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm in shita haddii adoonta fa sum son wain shita haddii adoontana faafir afur nabigan uu khiyaargeliyey sala allahu alayhi waaalihi waslm xadidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai akhbarnii haarun bn cabdillahi alxamaal wa iqa qaala xadaثana moxamed ibn bakr maxamed ibn bakr waa saduuqun yukhti saduuqun yukhti qaala wuxuu yidhi anba'ana cabdilxamiid cabdilxamiid بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس inta baana soo mareen hadda عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن حمزة بن cمر أنه حمزة بن cمر رضي الله عنه س وuu weydiy رsul ل weydiys sوم soمka في سفر la sooma qaal wuxuu yihi nabigeena sal slm in shita haddii aad doonto an tasuuma inaad soonto fasum soom wain shita haddii ad doonto an tuftira inaad afurtana fa aftir afur dhibo ma jir xadiidka laba kun laba kun iyo saddex boqolaad alxamdu lilah waa xadiid saxiixa qaala imaam nasari akhbarna cimran ibn bakaar alkilaaci wa qala xadaana axmed ibn khaalid wahbi wahaybi miya mise wahbi alwahaybi saduq qala xadaana muxamed ibn isxaaq almadani waa saduqu imaamu fi almaqaazi yudalis can cimraan ibn abi anas can sulaym bn yasaar wa xandala xandala ibn cali alaslami waa iqa qaala xadaanii xadaanii waa ii warrameen jamiica xadaana muxamed ibn camr ibn abi anas can sulaymaan bn yasaar waxandara qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo maxamed ibn cimraan xadaaanii jamiican labadooda waxay iga warrameen can xamza ibni camr saxaabigaas ay iga warrameen radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo xamza ibn camr kuntu waxaan ahay asrudu mid isdabageliyo asiyaama soonka calaa cahdi rasulilah nabiga zamnkiis sal slm faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow inii aniga asrudu asiyaam soonka ayaan isdabageliyaa oon fi safari safarka faqala wuxu ihi shita haddii adoonto fasuum wainshid haddii adoodana faaftir aday ku taallaa marka dhibba ma jiro soonkaas weliba waa soonkii naafiladaa la socda soonkan maadaama sardiga u ka hadla waxaa weeyaan asal ahaan wuxuu ka sheekaynay siduu ahaan jiray marka xitaa markuu safra inu soonkiis ka wata ayuu rabaa waaya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala imaamuna saalimtu akhbarna cubaydullahi ibna sacd ibn ibraahim aلzuhri waa iqa qaala xadaana cami adeerkii waa yacquub ibn ibraahim iqatu faadil qaala xadaanii abi abi waa ibraahim ibn sacd waa iqatun ibrahim ibn sacd ibn ibrahim waa iqa can ibni isxaaq ibn isxaaq waa imaamkii fi lmaqaazi albadani can imraan ibn abi anas can xandala ibn cali can xamza radia allahu taala arda qal wuxu xamsa qultu waxaan ya nabiy lahi nabiga allow innii aniga rajul nin baan ahay asrudu asiyaama soonka isdabageliyo kaxeeyo afa asuumu miyaan soomaa fi safari safarka qaala wuxuu yihi nabigana sal slm in shita hadii adoonto fasum wain shita haddii adoontona fa aftir iska afur ayuu nabiga yihi sala allahu calayh waali waslem hawshaan imaamku soo celcelina od arkaysaan dhammaanteed waxaan ku jirnaa cilmu eh, addiraayaan ku jirnaa mise riwaaya ariwaayaan ku jirnaa diraayada waa iska socotaa laakiin asal ahaan waa riwaayada ayad cilmuriwaaya matniga inta badan waa mutuuntii aan soo marnay xataa eh, darsiga bilowgiisa ilaa waxaa weeyaan xalay waa isleeyihiin lakiin hadda waxaan ku jirnaa cilmu riwaaya ayaan ku jirnaa lidaalika qofka aanan toos eh, u dhadhansanaynin axaadiista iyo macaanida eh, rijaasha waxaa weeyaan uma kala duuna moogtahay abu hurayre iyo iyo ninka la yihahdo ninka la yihahdo uma kala duuna iyo ibn cabaas uma kala duula laakiin qofka markuu muxuu ahaa ku dhex jira axaadiista weliba riwaayaadka iyo kala duwnaantooda iyo asbaabta loo keena iyo muxuu ahaa howlahaas markuu ku dhex jira waa uu macaansani laakiin marka lafdiga unkii umbaa lasoo celcelin bidaayat اdarsi wa waa isla isagii marka dad badan baa ku daali aliska dulqaato waayahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna cubaydullahi bn sacd cubaydullahi bn sacd waa ninke ma ma darajatu ninka la yidhaha cubaydullahi ibn sacd ya sarksi miya tamaam saxiix waaya qaala xadaana cami adeerkiis waxaa weeyaan ma xadaana cami miyuu dhahay soo sidaa ma waa ninkee waa ninkee ninkan ah, abufadli waa iqa soo qaala xadaana cami adeerkii yacqub ibraahimki aلzuhri waa iqa qaala xadaana abi aabbihiina waa ibrahim ibn ibrahim an abi an abi isxaaq isabici can ibni isxaaq almadani waa cafwan qaala wuxuu xadaanii cimraan ibn abi anas ayaa ii warramay waaya ana sulaymaan ibnu yasaar hay xadata wuxuu warramay ana abaa muraawix abu muraawixan waa alkhifaari aw leyfi nisbadiisa ama waa laythi ama waa khifaari eh, waxaa laisku hayaa saxaabi weeyaan iyo ma ahan saxaabi ayaa laisku hayaa hadduu saxaabi yahay asaxaaba kulum cuduul dhibu majr hadduu saxaabi yahayna waa min iqaat taabiciin taabiciinta kuwooda iqaatka ayuu ku jiraa abumuraawixan abu murawixan xadata abu murawix wuxuu sheegay ana xamza ibna camr asaxaabi ah, اljaliil radia اlahu ta xadau inuu warramay أنhu صxaabigaas sأla rasu rasulka in weydiy sal slm wa kaana waxaad rajul nin yasuum ku sooma fi safari safarka faqala wuxu in shita hadii adoonto fasum wain shita hadii adoonto faaftir afur weeyaan baabka toddoba iyo kontonaad dikru اlاkhtilaafi calى curwa fii xadiiثi xamزة baabu dikri اkhtilaafi khilaaf lisku khilaaf sheegitaan la sheg ayuu baabkan u baab yahay calى curwata curwa ibn zubayr fii xadiiثi xamزata xamزa saxaabiga haddaan soo marnay khilaafka laisku khilaafay ayuu baabkan u baab yahay waxaa kale ma ahane xadiidka haddaan soo wadnay ayaa markii curwa ibnu zubayr uu warinayey habku u wariyey ayaa un laisku khilaafay waa noo imaan doontaa insha allah isaga hishaam ibnu curwa iyo isagana taqriiban waa isleeyihiin labadan tarjame inuu hal tarjame ka dhiga ayay ahayd imaamka calayhi raxmat ullah wallahu aclam xadiidka ama baab muxuu ahaa xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala imam sacd abarna rabic bnu sulaymaan aljizi wa iq qaala ambana cbdilahi bn wahb almisri wa iq qaala ambana camr ibn xaari alansaari iqatun xaafidun faqiih weeyaan wadakara wuxuu sheegay cabdullahi bnu wahb aakhara nin kale ayuu sheegay markuu sheegaayey uu lahaa amba'na camr ibnu xaari u lahaa nin kale ayuu raaciyey can abiwad عن أبي الأسود أبو الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي وثقة عن عمر بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي مراوح عن حمزة ابن عمر أنه حمزة قال وحuu yihi rasul وu yhi sل sلم أجidu waxaan helayaa oo igu jirta فيi aniga quwaةa awood calى الصiyaami inaan sooma في sفri saفrka fahal calaya korkeyga miyuu ahday junaaxun dembi arrinka asagoon samaynama dembi baan kala kulmi qaala wuxuu yihi nabigeen salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam hiya ruqsa iyada waa ruqsa min allah alweyn xaggii ka aata caza wajal faman akhada biha qofkii qaata faxasanun waa wax wanaagsan oo qurux badan waman axaba qofkii jeclaada an yasuuma inuu sooma falaa junaaha calayh isna dhib ma lahan saas ayuu nabigeenna yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam dikru اkhtilaafi khilaaf laisku khilaaf sheegitaan la sheegay calaa hishaam ibni curwa hishaam ibni curwa fiihi xadiidkan aan soo marnay oo soonka musaairnimada lagu soomi laska daaya markuu ka hadlaayey khilaaf habku wax u wariyey isu khilaaay sheegitaan la sheegayo baabkan u baabyahay xadiidka curwo mar wuxuu ka dhigay bimusnadi caaisha marna wuxuu ka dhigay bimusnadi xamza bni camr labadaba inay sheikhu noqdeen muxuu ahaa ninka la yidhaha curwa ibnu zubayr markuu abihi ka warinay hishaam ishkaal labadaba ma lahan weyan xadidka laba kun iyo laba boqol xadiidka laba kun saddex boqol iyo afaraad waa xadii saxiixa qaala imam nasai abarna maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim waa eh, ibn culaya ayaa waxaa weeyaan dhalay waa iqa can moxamed ibn bishr alcabdi waa iqatun xaafid can hishaam ibn curwa waa iqatun faqiih can abihi abis cumr bn zubayr can xamza ibn camr alaslami radia allahu ta arda anahu isaga saala rasul ayuu weydiy sal slm asuumu fi safari miyaan soomaya qaala wuxuu yidhi in hadii ad doonto fasuumu in hadii ad doontona faaftir afur xadiidkaas marka ninka la yidhaahdo curwa ibnu zubayr yuu ka wariyey curwa ibnu zubayr wuxuu ka wari toos xamse ayuu ka wariyey caaisho kama warin kow qodobkaa qabso kan labaad u ima waa xadidka labaad xadidka laba kun saddex boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa ay akhbarana cali ibnu xasan allani allani bilkuufa ay alkuufi weeyaan saduuq qaala xadaana cabdiraxiim cabdiraxiim arazi cabdiraxim bn sulayman arazi waa lahu tasaaniif can hishaam ibni curwa can curwa ibni zubayr can caaishata ayuu ka wari curwa caaishadiiy ka sii warisay can xamza ibni camar ujeedaan xadiidka hor muxuu ahaa curwo inuu toos ugu wariyey xamza hadda yaa udhexeeya umuna caaisha udhexaysa saxaabiya riwaayat saxaabiyati can saxaabi wa sidaa weyaan can xamza ibni camar anahu xamza ibn camar qaala wuxuu ya rasu rsulka allow inii aniga rajulun baana yasuumu sooma afa asuumu fi samari asuuma yani nin soom badan ayaan ad ula jeedaa afa asuum yan sooma fi safari safarka qaal wuxuu yidhi shita hadii adoonto fasuma in shita hadii fa aftur iska afur xadiidka laba kun saddex boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam ibnu salatin akhbarna maxamed ibnu salamata almuraadi waa hiqatu dabt maxamed ibnu salama kala noo imaan doono oonan martabada joogin alimaam annasaa-i shuyuukhdiisa oo shuyuukhdiisa ay sheekh u sii yihiin ma noqonayo marka muxuu ahaa ninka ma noqonayo ninka la yihahdo maxamed ibnu salama almuraadi ma noqonayo jizi ayuu noqonaya waa noo imaan doona insha allah tabaraka wa tacala qaal wuxuu yidhi ninka la yihahdo maxamed ibn slmt amuraadi ambana waxaa noo waran ibn qasim cabdiamaan alcutaqi almisri iqat faqih ayaa noo warramay qalu xadaana xadaanii malik ibn anas md hijr can hisham ibn curwa can abihi abi wuxuu ka wariy can caiشhata radia allahu taala arda qalat waxay tii umuna caiشha ina xamزata xamزa ibn camr weeyaane qaala wuxuu ku yidhi il rasul wuxuu yidhi sal slm mujada caiشha waxay ka warinaysaa xamزa yaa rasul rasuulka allow asuumu miyaan sooma fi safari safar wa kaana wuxuu aday kaiira asiyaab mid soon badan ayuu ahaa faqala rasul wuxu yh sl slm in shita hadii adoonto fasum soon in shita hadii adoontona faaftir afur umuna caaisha marka xadiidkan dhaxda ahna way la joogtay ama isagaa wareysatay labada waa suuragal ishkaal marka kuma sugan xadidka laba kun saddex boqol iyo todobaad waa xadid xasanu saxiix qaala imam nas abarna camr bn hishaam hy camr bn hishaam bn umaya alxaraani waa iqa qaala xadaana moxamed ibn slma mujadan almuraadi maaha la socda kan waa martabadii labaad waa shayku sheekh الnisaa sheekhu sheekh الnisaa weyaan meesha marka maxamed ibn slm hadii aad ku aragto oo sheekh sheekh الnasaa-i ah alasl waa almuraadi wa haddii aad ku aragto inuu sheekh sheekhiis yahayna alaslu alxaraani waa sidaa marka qaacidada fiiriya waa iqa can ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan waa saduuq can hishaam ibni curwa can abihi can caaishata radia allahu ta qaalad waxay tihi ina xamzata ninka xamza ibnu camr la yihahda sa'ala rasul ayuu weydiy sal slm faqala wuxu ya rasul rsulka allow asuumu fi safari safarka miyaan kusoo dhex sooma oo soon aan la imaada faqala wuxuu yidhi in shita hadii adoonto fasumson wain shita hadii adoonto faaftir afur xadidka laba kun saddex boqol iyo sideedaad waa xadis saxiixa qaala alimaam النasai alي mt abarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey wa ibn rahwey qala wuxuu yidhi ambana cabda ibn sulayman اkilaabi iqat habt qala xadaثana hishaam bn curwa can abihi can caaishata radia allahu ta adaha ana xamza alasnami sa'ala rasul ayuu weydiye sal sl an sawmi fi safar ayuu weydiiyey soonka safarka lagu dhex soomo wa kaana rajulan wuxuu yasrudu isdabageliyo asiyaama soonka faqala wuxu yhi nabigana sal sl in shita hadii adoonto fasum wain shita haddii aad doontana faafdir afur weyaan waaya baabka sagaal iyo kontonaad dikru اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheega calى abi nadrata ninka abu nadra la yihahdo almundir ibnu malik ibnu quacata lisku khilaafay fiihi xadiidka aan soo marnay oo qofka musaafirka inuu soomi kara afri kara kaga hadlayay ayuu baabkan u baabay fii jacli alxadiid bimusnadi jaabir ow musnadi abi saciid xadiidka marna wuxuu ka dhigay inuu wariyey abu saciid alkhudri marna wuxuu ka dhigay inuu wariyey jaabir bn cabdillahi bas waa intaas khilaafka lagu sheega marka khilaaf la maqla khilaafkii weynaayo masaaisha laisku hay ma aha arinta waa duruqdii unbuu caddaynaya wax kale ma ahan xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiix qaala imam nas abarna yaxya ibn xabiib ibn carabi waa iq qaala xadaثana xamaad xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa iqatun habt can saciid aljurayri saciid ibn yaas aljurayri waa iqatun ikhtalata qabla mowti bialaai sanawaat can abi nadrata abu nadr hadda soo mara alcabdi waa iqa qala xadaثana abu saciid اlkhudri xadaثana abu saciid alkhudri sacd ibn malik ibn sinaan radia allahu ta qal wuxu abu saciid kunaa waxaana nusaafiru fii ramadaana bisha ramadaan ayaan safar ahaan jirnay ama kuu safar ayaan ahaynadhe kuna waxaan nusaafiru kuu safra fii ramadaan bisha ramadaan ramadaan ayaan safar ku jirnay kow fa mina naga mid aha asaa'imu mid sooman wa mina almuftiru qof afuran waa naga mid aha laa yaciibu saa'imu qofka sooman kuma ceebin jirin cala almuftiri qofka afuray walaa yaciibu muftiru qofka afuranna cala saa'imi qofka sooman kuma afuri kuma ceebayn jirin saasuna uu cadaynaya ninka la yihahdo abu saciid alkhudri radia allahu taala arda xadidka laba kun saddex boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaxi axbana saciid bni yacquub aalaqani bifatxi اlaami wa taskiiniha aطalaqani waa la dhihi karaa aطalqanin waa la dhihi karaa labadaba qaala wuxuu yidhi alaqanida lakin afsax iqat saaxibu xadiid qaala xadaثana khalid ibn xarit اlhujaymi miya maya khaalid wahuwa ibn cabdillaahi alwasiti waa iqatu dabt can abi salama can abi axsanta allah ybaarك fiikum abi salama marka qalin cas mariyo abi salama khalad wa sida saxda waxaa weeyaan abu maslamata abu maslamata abu maslama marka waa saciid ibnu yaziid ibnu maslama اlsdi wa abu maslama waa saciid ibnu yaziid ibnu maslamata alsdi wa can abi nadrata waa can jaabir bn cabd lahi radi اlahu ta radia اlahu ta anuma jaabir saarna ma rasu nabig sa famina fasaama bacdunaa barkanaga way soomeen waaftara bacdunaa barkanaga way afureen saas ayuu leeyahay marka gunaanadka arrintan maxay tahay gunaanadkeeda waxaa weeyaan haddii aad musaafir tahay inaad soonta inaad afurta wax dhibaato oo ku sugan horta malaha kow tan labaadna haddii soonka qofka uu ku dhiboona inuu afuro oo hadduu haba yaraatay wax dhiboo gaaraa inay jirin ma adli ma inaad soo maafadli in iska dhaafo waa masale khilaafi abcan aad uma sii dhexgelayno xadiid laba kun saddex boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna yacquub akhbaranii ayuub ibn muxamed alwazaan alraqi waa iq qaala ad xadiida ka horey abubakrn ah, ka boodnay afan xadiidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna abubakr ibn cali abubakrkaas magis a amed almarwsi wa iqat xaafid qaala xadaana qawaariiri qawaariirigaas waa cubaydulah ibn cumar qawaariiri wa iqatu tabt qaala xadaana bishr ibn mansuur bishr mansuur asalimiyu asalimiyu bishr ibn mansuur asalimi alsdi wa iqat caabid wazaahid ninka isaga ah ninka la yihahdo alimaam cali madini oo caalimka ahaa ayaa wuxuu leeyahay ninkaas nin la cibaada weligey maan arkin nin la cibaada weligey maan arkin wuxuu yihi halka maalin wuxuu tukan jiray شhan boqol oo ragca ayuu tukan jiray iqatun caabid caabid marka le bilaash maaha baash laqabka markaad aan soo marna iqatun caabid aan iska leen waa la wada cibaadaysa lakin waxaa laga hadlaa ninkan cibaadadiisa waa waxaa weeyaan xadkay goysi waa wax aad u badan wa شhan boqol oo ragca ayuu maalintii dukan jiray annaga kaba soo qaadba maalinti tukana toban iyo toddobada faradka ah iyo laba iyo toban la jirto isku dara sagaal iyo sagaal iyo labaatan saasa sagaal iyo labaatankaas waxaad ku dartaan qofki ilahi uu qadara toban iyo ko habeenkuu tukaday meeqawa waa afartan afartan soo ma duxadda iskaga dar laba afartan iyo laba haye intee kao lagu dari iya ya afartan ninka ugu badan ama inta yani taqriiban dadka hadda loo yaqaan inay maasha allah ay ku dhegan yihin baasha intaas ay tukadaan afartan afartankaas ay tukadaan marka ninkaana miqo tukanaya han boqol afartan oo qaybiya u qayb sheekh sooma haysaa maalki calculatorka u qayb miqa jaro meeqa jir ya laba iyo toban point five mia shan boqol marki loo qaybiye afartan boqol labaatan shan boqol labaatan shan yani boqol iyo labaatan iyo shan qof oo aad u dadaal badan aad weliba dadaal badan salaadoodii tukan jir ninkan keligiis boqol iyo shan iyo labaatan qof oo aad u dadaal badan marka waa garanaysaa nin aad u cibaado badan ayuu ahaa raxima allah waasica wardigiisa maalintan qur-aanku akrin jiray ul qraan ahayd yan toban juz ayuu maalintii ayaa raatib ahayd u gonayd raximah llah raxmata waasa waayahay ninka marka la yidhaahdo bishir ibn mansuur aلsalimi alsdi waa iqat caabida zaahid can caasim maca dalika muxadiثun wahawi jadan can caasim ibn sulayman awl waa iqa can abi nadrta can jaabir bn cabd lah radi allahu ta anuma qal jaabir bn cabd lahi الله رضي الله تعالى عنه قال لجابر بن عبد الله سافرنا مع رسول رسولك أيان الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا بركنا ويسومين وأفطر بعضنا بركنا ويسكا أفرين دب مجرين حديث لما كنت سيدح بقوليه طبعا لبات وحديث صحيح قال الإمام نسأل أخبرنا أيوب بن محمد الوزان والرقي واثقة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري الكوفي ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول واثقة عن أبي نضرة واثقة المنذر عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله radia alahu ta anuma anahuma labadoo saafara way safreen maca rasul bn safren sal slm fayasuumu wuu soomi jiray asaa'imu kan sooma iska soomi jiray wayuftiru lmuftiru qofka afuran isu afuri jiray walaa yacibu asaa'imu cala qofka soomana qofka afuran kuma ceebin jirin warnaga waa soomani adimaaa soonlaan kudhig ma dhihi jirin walaa almuftiru cala asaa'imi qofka afuranna kan sooman kuma ceebin jirin waqhtiga nabigeena sala allahu alayh waali waslem alruqsa lilmusaafiri qofka musaafirka loo ruqseeya an yasuuma inuu soom bacdan qeyb wayuftira bacdan barna iska afuro waa un iska midkii yani intaad maalintii qayb soonta kadibna aad dhexda ka afurta amaba bishii aad qayb ka soonta qaybna aad iska afurta markaad musaafirka ta inay dhib lahayn cadayn la cadayo baabkan baab laba kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadid saxiixa qaala alimaam ibnu sacid akhbarna qutayba ibnu saciid qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri can cubaydilah cubaydilah cubaydilahi bn cabdillahi bn cutba bn sacuud waa iqa can ibni cabaas radi allahu tacala anhuma qaala cabdullahi bn cabaas kharaja rasulah rasuulka ayaa baxay camal fatxi sanadka magaalada marka la furinayey waa sanadkee marka maaamin amsa taasic ya nisaabic thaamin hay magac wax kale yahay an thaamin ahayn isku raacdeen ya sheekh fatmaka nacam tamaam sanadka isaga marka oo fatxu maka nabigeena uu sameeyey sal l slam ayaa nabigeen wuxuu aaday wuxuu baxay isaga oo soon fii ramadaan bisha ramadaan xataa idaa kaana goorta u ahaaday ilaama ka ahaaday bilkadiidi meesha kadiid la yihahdo waa qaryo oo maka iyo madiine u afar nabigu iska afuri sala allahu alay waslm xadiidka ama baabka kow iyo lixdanaad alruksa ruksada isku rusqay fi iftaari qofka inuu afura liman xadara shahra ramadan bisha ramadan qofka xaadira oo fasaama kadibna sooma uma saafara saafra waa isku xadiidka hore muxuu ahaa baabka hore baabkan waa isku dhow yihin laakiin istimbaadka iyo imaamka cali ramat ullah siduu ugala soo baxa fiqiga ayaa un lafdigeeda kala duwan macaaniden wax yar bay kala duwan yihin laakiin waa isla adiladii xadidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo afraad waa xadid saxiixa qala imam s abarna mxamed raafic alqushayri wa iqa qala xaddatana yaxya ibn aadam wa iqa qala xaddatana mufadal ibn muhalhal wa mufadal ibn muhalhal sacdi wa iqatun tabt caabid nabiil can mansuur ibn muctamir can mujaahid ibn jabr can taawus bn bn cabaas radi allahu ta anuma qal bn cabaas saafara rasul nabiga ala sl slm fasaama wuu soomay xataa balaqa ilaa uu ka gaara cusfaana meesha cusfaan la yihahdo uma dacaa wuxuu u yeerta nabigana biinaain waal fashariba wuu cabay nahaaran maaninimo liyaraahu الnaas dadka inay arkaan ayuu cabay nabigan sal slm uma aftara wuu iska afuray xataa dakhala makata ilaa maka u ka galan iska maalmo ayaamihii kaleo dhinna u iska afurna qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fasaama rasul ya sheekh isku mid maaha ah, xaalado kala duwa mid waxaa wey ayaam alxaj oo berigii uu xaji darudaac sameynaayo eh, waxaa weeyaan eh, amaba ma uma malaynayo waxaan u malaynaya inay kala tahay eh, cumarti cumrat alqada iyo lian nabigeena sal l slam cumarta uu cumaraysanay inteeda badan waxay ahayd fii ramadaan inay ahayda laga yaaba mid waa fatu maka midna waa cumarti kale oo nabigeena afarta cumro ood cumraystay kulligood haddii ayna haddii aynan kulligood ahayn intooda badan waxay ahaayeen ugu yaraan saddex waxay ahaayeen fii ramadaan marka xilligaas may taba laga yaab wallah alam waaya saafara rasul la nabig ala sal sl slm fasaama uu soomay xataa balaqa cusfaana ilaa uu ka gaara uma dacana wuxuu yeertay biilaayin waal fashariba wuu cabay nahaaran maalinimo liyaraahu naas dadkina arkaan uma kadib aftara wuu aska afuray xataa dakala makata ilaa maka uu ka gala faftataxa makata fii ramadaan bisha ramadaan ayuuna magaalada maka nabigeena furtay sal slm saabi cashar min ramadaan qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi fasaama rasul la nabiga lagu soomay fi safari wa aftara wuu afuray faman shaaa qofki doona saama wuu iska soomi waman shaaa qofki doona aftara wuu iska afuray dhibi ma jiro xadiidka laba kun amaba baabka laba iyo lixdanaad wadcu asiyaami can alxubla walmurdic haweeneyda xaamilada iyo nuujinaysa ka nuujinaysa in soomkii laga dejiyey oo soom aanan e, farad ah ama soomka wujuubnimadii inay marka iyada soomta in laga riday ayuu baabkan u baab laakiin guud ahaan miyaa looga riday mise waa xilligaas waa xilliga iyaga xadidka laba kun saddex boqol iyo toban iy waa xadiis xasana qaala alimamu nasaai akhbarna camr mansuur annasaai waa qaala xaddatana muslim ibn ibraahim waa ma'muunu mukhiru waa ree asdi alasdi can wahayb ibn khaalid albahili waa iqatun qaala xadaana cabdullahi ibnu sawaada alqushayri an abi abihiis waa sawada ibnu xandala alqushayri waa saduuq can anas maalik wuxuu ka wariyey anaska waake maqaadimki mise nin kale ya can anas maalikin rajulin minhum rajulun miadiqon mise rajulin rajulun ay huwa rajulun minhum waaya waa saxaabi laakiin ma aha waa ninka basriga ah ah. aha qushayriga aha ma ahan anas bin malik oo kiiwa kiyaa soo noqday kiyaa soo noqday anahu isaga ataa nabiy nabigu sal sl bimadiinati oo yataqadaa u qadayni faqala lahu nabiy wuxu ku sl sl halowma ila alqadaa qadad u kaalay faqala innii saa'im aniga waan soomanahay faqala lahu nabiy nabigu wuxuu ku yidhi sal slam ina allaha laweyne caza wajalla wadaca wuxuu ka dejiyey lilmusaafiri qof musaafirka asawma iyo wa salaad salaada nuskeeda wacan xubla haweenayda xaamilada ah walmurdici tanuujinaysana rabbi uu ka dejiyey subxaana wa tacaala baabu taawiili qowli اllahi caza wajal qowlka alle fasiraad la fasir ayuu baabkan u baab yahay qowlka alle kee weyaan wacalى aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin wacala aladiina kuwii yutiiquunahu karaan e aam fidyatun baa laga rabaa aamu mis طacaamu miskiina miskiinin naam طacaamu miskiin qof miskiin cunadiis in ah, ay bixiyaan waa aladiina ku yutiiquunahu soonka awoodaan oo karaan fidyatun fidya ayaa ahaatay acaamu h miskiinin qof miskiina quudintiis ayaa laga rabaa oo korkooda ahaatay xadiidka laba kun saddex boqol toban iyo waa xadiis saxiixa qaala imam abarna qtay ibn saciid qaala xadaana bakr wa ibnu mudar almisri wa iqaة tabt can camr ibn xaariث wa iqa can bukayr ibn cabd lah ashajwa can yaziid mawlى slma ibn akwac alslami waa iqa can slm ibn akwac radia allahu taala arda qala wuxu yhi slm ibn akwac lama goortii naزlat ay soo degtay hadi aayatu ayadan wacalى اladiina yutiiquuna fidyat طacam miskiin kaana wuxuu ahaaday man araada qofka doono oo mina anaga naga mid ah an yuftira inuu afuro oo yaftadiya fidye u bixiyo facala waa yani wuu samayn jiray marka ayaddaa soo degtay qofkii marka anaga rabo oo inuu muxuu ah iska afuro kadibna fidye iska bixiyo wuu samayn jiray o xataa naزlat ilahay ka degta alaayatu aayaddii allatii taasu bacdaa ka dambaysay waa ayadee fanasakhataa way nasaktay shahru ramadaan aladii unzila fi اqur'aan هdى للناس waxaa weeyaan شهر رمضان نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هdى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم bs ilaa ayada taasaa naskta ayuu leeyahay ninka saa dhaha waa ninke waa سلمة iبن أكوع رaضي الله taعالى وarضاه marka ayaddaas الذين يطيقuna في طعام مسكين تafsiirkeeda in qofka uu khiyaar leeyahay khiyaar lahaa oo inuu sooma inuusan soomin khiyaaru lahaa ama wuu soomi ama wuxuu iska bixini fidya inay saas jiri jirtay kadibna lagu soo lagu nasakhay faman shahida minkum الshahra falyasumhu ayuu marka salama ibn akwac ayuu caddaynaya saasuu caddaynaya radia allahu tacala anhu arda xadiidka laba kun iyo saddex boqol toban iyo toddobaad waa xadiid sana saxiixa qaala imaam s abara moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim waa ibnu culaya aabihii weyaan waa iqa ibnu culaya ayaa muxuu aabbo u ah, kala jeedaa qala wuxuu yidhi yaziid ibnu haaruun assulami waa iqat mutqin caabid qaala ambana warqa warqa ibnu cumar alyashkuri waa saduuqun fii xadiidihi can mansuur liin hadduu mansuur ibnuctamir wax ka wariyo waxbaa ku yara jira can camr ibnu dinaar aljumaxi waa iqatun tabt can aطa ibn abi rabax waa iqatun faqiihun faadil kaiir alirsaal can ibni cabaasin radi allahu ta anuma fii qowlihi caza wajal qowlka alla uu yidhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin yutiiquunahu tafsiirkeeda wuxuu yidhi yukallafuunahu yacni kulfo iyo mashaqo ay ku ta dadka ay soonka uu kulfo iyo mashaqo ku yahay ayaa tafsiirkeeda weeyaan yutiiquunahu yukallafuunahu lagu kalifo oo culayska uu ku yahay e fidyatun fidye acaamu miskiini waaxidin hal miskiin quudintiisa waa tafsiir ayadda maaha lafdigeeda la socda faman taطawaca khayran qofka khayr ziyaadsado oo samafasho khayran acaamu miskiin aakhara waa miskiin kale quudintiisa waa tafsiirkiisa laysat ma ahan bimansuuqatin mid la nasakhay ma ahanin hadalkaas yaadhihi ma taqaana waa cabdulahi bin cabaas tafsiirkiisa radia allahu tacala canhu ardaa wa can abihi kadalika laysat bimansuuqatin fahuwa khayru lahu inuu miskiin labaad quudiya ayaa u khayr badan wa an tasuumuu khayru lakum inaad soontaan ayaana idin khayr badan laa yurakhasu fii hada arrinkan rukso looma siiyo ilaa liladii laa yutiiqu siyaam qofka soomka aan awoodin qofaan ahayn looma siiyo rukso aw mariidin qof jiran oo laa yashfaa aanan caafimaadaynin aw laa yurja bur'uhu inuu caafimaado aan rajo laga qabin sidaas ayuu muxuu ahaa abdulahi bin cabaas ku fasiray radia allahu tacaala canhu wa marka tafsiirka marka ninka la salam ibn akwa waad u jeedaan ayaddaas wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طcaamu miskiin inay mansuuq tahay faman shahida minkum shahra falyasumhu inay mansuuq tahay yuu muxuu ahaa qabaa cabdullahi bin cabaasna ma ah uu leeyahy arrinta ayada sidaa ma ahane waxaa weeyaan dadkii dhibka ay ku ahayd inay soomaaliya fidya laga rabay sidii ayadda ay u taallaa waana yutiiquunahu waxaa weeyaan ay yukallafuunahu ay u fududeen ayuu ku fasiray faman taطawca khayran fahuwa khayr lahun wuxuu ku fasiray in hal miskiin maa laba miskiin la quudiyo laakiin qofkii soon aan awoodin rukso wuxuu haystaa inuu fidyo bixiyo qofkii xanuunsan xanuun laa yurjaa buruhu oo asaga wuxuu ka cabiray aw mariidin laa yashfa qof xanuunsan oon caafimaadaynin culamadu waxay ka cabiraan waxaa weeyaan laa yurja bur'uhu inuu caafimaado aan rajo laga qabin hadda xanuunadan oo iska noqday sokorta oo kale iyo haaliban qof ka caafimaad in la arko waa wax naadira ah iyo cudurrada noocaasa marka qofkaasoo kale inuu iska bixiyo fidyada ayuu ku fasiray aayaddana mansuuq ma ahan ee dadka ay ku adkayd ayuu muxuu aha ka hadlaayey saas ayuu marka ku fasiray ninka la yihahdo cabdullahi bn cabaas radia allahu tacala canhu ardaah wacan abihi kadalika hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdi rasuuli mustafaa